بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد عبد الله بن أم مكتوم waxaan qaadanaynaa ummi maktuum rajulu waa nin acmaa indhoola ahoo anzala allaahu ilaahay uu ku soo dejiyey fii sha'nihi xaaladiisa asaga sha'nigiisii xaaladiisa sita casharata aayatan lix iyo toban aayadood tuliyad la aqriyey lix iyo toban aayadood oo horay iyo xilligii hore la soo aqriyey nebiga wasatadallu waxayna ahaan doonaan lix iyo tobankaa aayadood tutlaa kuwa la aqrin doona maakara aljadiidaani maakara inta ay soo laabtaan aljadiidaani labada cusub waa habeenkii maalinta habeen iyo maalin inta ay jiraan lix iyo toban aayadood oo la aqrin doono ayaa lagu soo dejiyey xaaladiisa man haadaa waa kee man haadaa waa kee midkaa alladii kaasoo cuutiba loo canaantay fiihi sababtiisa annabiyu اlkariimu nebigii kariimkee sharafta lahaa min fowqi sabci samaawaati toddobada samaawaad korkooda looga soo canaantay aqsaa citaabin canaantan u kakan wa awjacahu uguna xanuun badan canaan midda ugu aqsasanay ugu kakanay ugu adag uguna xanuun badan man haada waa kuma alladii midka nasala uu la soo degay ama uu ku soo dejiyey bisha'nihi sababtiisa jibriilu lamiinu jibriilkii aaminka ahaa calaa qalbi اnnebiy nebiga qalbigiisa nebigii alkariimi sharafta lahaa biwaxyin waxyi oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday inahu cabdulaahi bn cabdullaahi bnu maktuumin waa cabdullaahi ibnu maktuum ninka lagu magacaabo waa mu'adinu rasuuli rasuulka mu'adinkiisii salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ninka ayuu ahaa waa cabdullaahi bnu ummi maktuum makiyun waa nin maki ah waa nin reer makaa qurashiyun ay quraysh ah tarbiquhu tarbiquhu waxaa ku xidhaysay birasuuli rasuulka calayhi salaatu wassalaam raximun raxim iyo dhawaasho asaga iyo nebiga raximnimo iyo dhawaasha isu xidhahayay faqad kaana wuxuu ahaa cabdullaahi ibna khaali ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadu wa khadiijata binti khuwaylidi ridwaan ullaahi calayha raadi alla korkeeda ha ahaatee ibnu khaalkeedii buu ahaa waa naabtigeed amaa abuuhu aabbihii faqiis ibnu zayd baa la ohan jiray wa amaa ummuhu hooyadii facaatikatu binti cabdilaah binti cabdillaah bay ahayd waqad duciyad waxaa loogu magac daroo loogu yeeri jiray biummi maktuumin ummi maktuum baa la ohan jiray kii daboolnaa hooyadii li'annahaa maxaa yeelay waladadhu way dhashay wiilka acmaa asagoo indhoolaa maktuuman oo indha xiran mar allaala markii cabdullaahi la dhalahayay indhihiisu way daboomaayeenoo asagoo arag la ayay markaa dhashay shahida wuxuu joogay cabdullaahi ibnu cabdullaahi ibnumi maktuum maطlica nuuri nuurka meeshii uu ka soo baxhayay ayuu joogay oo fii makkata maka ah fasharaxa allahu ilaahay baa ku sharxay sadrahu laabtiisa liliimaani buu ku sharxay wa kaana cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa min asaabiqiina kuwii u hor hormaray ila alislaami islaamka caasha waa uu noolaa ibnu ummi maktuum mixnat almuslimiin imtixaankii muslimiinta ayuu ku dhex noolaa oo fii makkata maka gudaheeda ku haystay bikulli maa shay dhammaantii oo xafalad buuxisay bihi shaygaa min tadxiyatin nafhuritaan wa habaatin iyo sugnaan wa sumuudin adkaan iyo wa fidaa'in furasho intaba wuxuu ku noolaa imtixaan iyo mixnadii muslimiinta maka ku haystay wuxuuna kula dhex noolaa bikulli maa wax walba oo xafalad buuxsantay ama ka buuxday dheh bihikaa oo min tadxiyatin nafuritaan ah iyo wahabaatin sugnaan diinta lagu sugnaado wa sumuudin sumuud iyo inuu qofku qotomo uu taagnaado iyo wa fidaa'in furasho lagu furto wax walba diinka taasuu markaa ku noolaa wacaana wuxuu dhadhamiyey min adaa qurayshin quraysh dhibkeeda maa caanaahu wixii ay ka dhadhamiyeen asxaabuhu asxaabtiisa wabala waa isku macno wuxuu ka dhadhamiyey min badshihim qabashadooda iyo wa qaswatihim qalalnaantooda wa qaswatihim macnaha khalladsanaantooda wuxuu ka dhadhamiyey maa balowhu wixii ay ka dhadhamiyeen dadka kale famaa laanat lahu ma jilcin marka famaa laanat lahu ma jilcin asaga oo ma debcin qanaatan qanaat oo ma debcin macnaha ul ushiisii markaa ma debcinoo waxaa laga dhigayaa ul taagano haddii dhibaatii waxyaabo la gaarsiin lahaa ee lagu talageli lahaa in la jebiyo jebi lahayd laakiin taa markaa ma dhicin walaa fatarad lahu ma kow'in oo ma noogin xamaasatan xamaasadda waa xagga niyadda walaa dacufa ma daciifin lahu asaga iimaanu iimaankiisana markaa ma daciifin si kastoo mixni imtixaan loo dhadhansiiye wa inamaa zaadahu wuxuu u kordhiyey daalika arrintaa imtixaanka iyo dhibka ah istimsaakan qabsasho bidiin illaahi diinka alla uu qabsadaya wa tacalluqan ku dhegitaan bikitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa uu ku dhegay iyo watafaquhan faham uu fahmaya bisharci illaahi ilaahay sharcigiisii wa iqbaalan horjoog iyo qaabilitaan cala arasuuli rasuulka dushiisa uu soo qaabilay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi naxariisyaalkii nabadgelyada alle korkiisa ha ahaatee waqad balaqa waxa uu ka gaaray cabdullaahi min iqbaalihi soo qaabilitaankiisa uu soo qaabilahayay cala annebiy nebigii alkariimi ee sharafta lahaa iyo wa xirsihii dadaalkiisa calaa xifdi alqur'aani qur'aanka xifdintiisa uu ku dadaalahaya qur'aankii alcadiimi ee weynaa annahu kaana inuu ahaa laa yatruku midaan ka tegin fursatan fursad ilaa اqtanamaha wuu ka faa'iidaysan jiray fursad haddii ay soo marto kamaya tegi jirin ilaa inuu ka faa'iidaysto maahane walaa saanixatan fursad waa isku macno ila btadarahaa ilaa inuu u degdego maahane sida uu qur'aanka u xafidi rabay uu u ogbaalaaya nebiga wuxuu aa midaan furta soo marin ilaa wuu ka haniimaysanaye fursad ma soo mari jiray ilaa waa u degdegahay ila btadarahaa mid u tartamo ayuu haa u dheereeya balse kaana wuxuu ahaa ilxaaxuhu ku celcelintiisii ku xeeldheeraashadiisa calaa daalika arrintaa ah inuu qur'aanka xafido yuqriihi mid ku xambaarto ku kelifta marar axyaanan mararka gobolka mid ah bian ya'khuda inuu qaato nasiibahu nasiibkiisa iyo nasiibkii min arasuuli rasuulka xaggiisa uu ku lahaa iyo wa nasiiba hayrihi hayrkiisii dadka kale nasiibkooda inuu isku darsado xaaladdaasay keeni jirtay mararka gobol ka mid ah suu ugu ilxaaxayo nebigu ugu soo noqnoqonayo waqad kaana wuxuu ahaa alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi calayhi naxariisyaalka alla korkiisa ha ahaatee fii haadihi alfatrati muddadaa ayada ah fatradaa macnaha wuxuu noo tilmaamayaa qiso dhacday waktigaa ayada ah iyo fatradaa rasuulku wuxuu ahaa kafiira tasaddi mid iilashada ku badiya lisaadaati qurayshin qoraysh madaxdeeda saadaadkii odayaashii qoraysh ayuu aad ugu badnaa nebiga maalmaha inuu ku noqnoqdo uu xaggooda u jeesto shadiida alxirsi miduu dadaalkiisu adag daran yahay buu ahaa calaa islaamihim islaamnimadooda inay soo islaamaanna waa ku dadaali jiray faltaqa wuu la kulmay nebiga daata yowmin maalin maalmaha u saaxiibkaa bicudbat bni rabiica iyo wa akhiihi walaalkii shaybati bni rabiica wa camri ibnu hishaam almukanaa lagu naanaysoo loogu magac dara biabi jahlin wa umayat ibnu khalafin wاlweliid ibn اlmuqiira oo waalidi sayf illaahi seeftii alla aabbihii ahaa khaalidin wa tafiqa wuxuu gudagalay rasuulka yufaawiduhum yufaawiduhum ayuu gudagalay inuu la xaajoonayo inuu la gorgortamaayo yufaawiduhum wuxuu gudagalay wakhtigaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu la xaajoodo ee uu la gorgortamo raggaa wayunaajiihim uuna la koodahayou la hadlaayo wayacridu uuna u bandhigayo calayhim korkooda alislaama islaamka wahuwa yamacu asagoo damacsan rasuulka fii an yastajiib inay ka ajiibaan lahu asaga aw yakufuu ama ay ka joogsadaan oo ay ka celiyaan adaahum dhibkooda can asxaabii asxaabtiisa labadaa mid inay bal ajiibaanay islaamka galaan ama hadday geli waayaan in dhibkooda ay ka celiyaan asxaabtiisa dhibka ay markaa ku hayaan wa fii maa waqti huwa asagoo rasuulku kadaalika xaaladiisu ay sidaa tahay oo arrintaa ku sugan aqbala calayhi waxaa soo qaabilay dushiisa cabdullaahi bnu min maktuum yastaqri'uhu asagoo ka akhrin dalbanaya aayatan aayad oo min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ka mid ah wuxuu ka akhrin dalbanayey uu rabay in loo akhriyo oo loo meeriyo aayad ilaahay kitaabkiisa ka mid ah wa yaquulu wuxuu odhanaya cabdullaahi yaa rasuula allah callimnii ibar mimaa callamaka allaahu wixii ilaahay ku baray rasuulkii allow wixii ilaahay ku baray ibar ayuu lahaa faacrada arasuul faacrada waa uu ka jeestay alrasuulu اlkariim rasuulkii kariimka ee sharafta lahaa canhu cabdullaahi xaggiisa wacabasa wuxuu tubay ee uu kaduuday nebiga fii wajhihi wejigiisa watawallaa wuxuu u sii jeestay naxwa ulaa'ika annafari kooxdaa dhankooda oo min qurayshin quraysh markaa ah kooxdaa reer quraysheed ayuu u jeestay wa aqbala waa qaabilay calayhim korkooda amalan asagoo yididiirsanaya asagoo rajaynaya rasuulka fii an yuslimuu inay bal islaamaanoo fa yakuuna uu ahaada fii islaamihim islaamkooda cizan lidiin illaahi cizi iyo sharaf uu u noqdo diinka alleh iyo wata'yiid tacyiid iyo adkayn iyo gacansiin iyo xoojin lidacwati rasuulihi rasuulkiisa dacwada uu wado iyo dacwadiisa inay bal ayidaan asagoo arrintaa amal iididiilay rajo ka qabaa ayuu xaggooda u qaabilay rasuulku waxba wax kale uguma jeesanine bal inay islaamaan islaamkoodana islaamku uu wax u taro diinka cizi uu ku yeesho ayna ayidaanay gacan siiyaan dacwada uu nebigu markaa wado wamaa inqada ma uusan dhammaynba wamaa inqada markii uu dhammeeyo dee haddii gale rasuuluullaahi rasuulkii alla salawaatu ullaahi calayhi xadiidahu xadiidkiisii iyo sheekadii macahum odayaashaa micigooda uu la xadiidaynayey oo wafara uu ka gacan marnaaduu ka faaruqay min najwaahum koodkoodii iyo la hadalkii ay u la hadlaayeen oo wahamma uu damcay an yanqaliba inuu u gadoomo ilaa ahlihi ehelkiisii intaa maba dhicinba xataa amsaka allaahu ilaa ilaahay uu qabtay calayhi korkiisa nebiga bacdan qayb oo min basarihi araggiisa ka mid ah mar allaala marka waxiga ku soo degahayo siday indhihiisii araggiisu noqon jireen maskaxdiisu ay noqon jirtay arrintii baa markaa qabatay rasuulka xataa amsaka allah ilaa ilaahay ku qabtay calayhi nebiga dushiisa bacdan qayb min basarihi aragiisa ka mid ah wa axasa wuxuu dareemay kaanna sidii shay-an shay yakhfiqu lagu garaacayo nebiga bira'sii madaxiisa sidii inta dubba la soo qaaday ama garuun ama shay lagu garaacayo tiiba markaa dareemay uma ka bacdi anzala waxaa soo degay calayhi korkiisa qowluhu ilaahay qowlkiisa cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa wmaa yudriika lacalahu yazakaa cabasa waa wejitubay rasuulku wuu kaduuday watawallaa waana jiistay an jaa'ahu lacmaa ninkii aan acmaha ahayn dhoolkaa markuu u yimid wamaa yudriika maxaa ku ogeysiyey rasuulkii allow lacallahu mudan yahe wuxuu mudan yahay yazakaa inuu tahirsanaado aw yadakaru inuu waana qaato aw yadakaru inaad waaniso waanadii qaato oo fatanfacahu dikraa waanadu ay markaa anfacdii wacdiga amaa man istaqhnaa mid kaaftoomay oo diinkeennii iyo xaqeennii nacay fa anta adiga low xaggiisa miya tasaddaa aadaysaad u iilanaysaa waxaal maa calayka korkaaga uusan ahaanin anlaa yazakkaa inuu tahirsanaado anlaa yazakaa hadduu tahirsanaan waayo xataa korkaaga waxba aysan ahayn kaamiyaad xaggiisa aadaysaa wa ammaa man ruux jaa'aka kuu yimid yasca asagoo soconayuu ordaya wahwa yakhsha haddana cabsanaya fa anta adiga canhu xaggiisa miyaa talaha ka mashquulaysaa rasuulkii allow kallaa ha samayn arrintaa kallaa arrintaa yaynan dhicin oo arrintaa ha u noqon innahaa ayadu waa qur'aanka tadkiratun tadkiro waayo wacdi iyo waama faman shaa'a qofkii doona dakarahu inuu ku waana qaatuu dikri iyo waana u yahay ama faman shaa'a dakarahu qofkii doona ha ku waana qaata fii suxufin waraaqa dhexdeeduu ku qoran yahay mukaramatin la karaameeyey marfuucatin la kor yeeloo mutaharatin la tahiray biaydii safaratin malaa'igta saafiriinta gacantooda ayuuna ku sugan yahay malaa'igta safiiriintee u dhaxeeyey waxyiga alla ka soo qaaday nebiga u keena ee safiiriinta la yidhaahdee malaa'igta qur-aanka maamusho ah gacantooduu ku sugan yahay kiraamin kuwaasoo ah kuwa karaamaysan bararatin baariyaalna markaa ah waa sitta casharata aaya lix iyo toban aayadood nasala uu la soo degay bihaa aayaadka jibriilu alamiin calaa qalbi اnnebiy nebiga qalbigiisa uu ku soo dejiyey nebigii alkariimi sharafta lahaa fii sha'ni cabdillaahi bni maktuum cabdullaahi bni maktuum arrintiisa ah laa tazaal ka zuulin tudlaa in la akhriyo mundi laga bilaabo markii nusilad lagu soo dejiyey ama la soo dejiyey ila alyowm ilaa maanta wasatadallu way ahaan doonaan aayadahaa tutla kuwa la akhriya xataa yarita allaahu ilaa ilaahay uu ka dhaxlo alarda arlada iyo waman calayha waxa dul saaranba wa mundu dalika alyowm maalintaa laga bilaabo maa fatia kama harin oo kama daalin oo kama joogsan alrasuul rasuulku salawaatu ullaahi calayhi yukrimu inuu sharfaayuu karaamaynayo manzila cabdillaahi cabdilaahi manzilkiisa ibni maktuum idaa nazala markuu degaayo mar allaala markuu manzil ku soo degaayo nebiga uu joogo aad buu u karaamayn jiray wayudni inuu soo dhowaynahayo majlisahu majliskiisa idaa aqbala marka uu soo qaabilo xaggiisa soo aado wayas'aluhu waa uu su'aali jiray rasuulka cabdullaahi can sha'nihi sha'nigiisii ujeeddadii wuxuu u baahan yahay wayaqdii xaajatahu dantiisana waa u gudi jiray walaa arwa wax lala yaaba ma aha wax lala yaabo cajiib ah ma aha alaysa sow ma aha huwa asaga alladii midka cutiba loo canaantay fiihi sababtiisa looga soo canaantay min fowqi sabci samaawaatin toddobada samaawaad korkooda ashadda citaabin canaantan u adag tan u kakan tan u adag wa acnafuhu uguna adagay ugu kakan walammaa goortii walammaa goortii kalibat ay ku adkaysay qurayshun quraysh cala rasuuli rasuulka iyo waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu micigiisa waxaa loola jeedaa mar allaala markii ay u buuxiyeen inay ku adkeeyeen oo quraysh dhibkii rasuulkii dadka mu'miniinta ay ku hayeen markii ay u miiseen oo washtadda ay ku adkaatay adaaha dhibkeeda ay ku darneeyeen calayhim korkooda adina wuu fasaxay allaahu ilaahay lilmuslimiina adina allah ilaahay wuxuu u fasaxay lilmuslimiina muslimiinta bilhijrati inay hijroodaan fa kaana cabdullaahi ibnu min maktuum wuxuu ahaa asraca alqowmi qoomka midka ugu degdeg badnaa mufaaraqatan faaruqitaan la faaruqo liwaطanihi waddankiisii iyo wa firaaran carar uu la carara bidiinihi diinkiisa dadkii ugu degdegda badnaa ee ugu horhoreeyey ayuu ku jiray faqad kaana wuxuu ahaa huwa asaga iyo wa muscab ibnu cumayr awala man kuwii ugu horreeyeoo qadima almadiinata magaalada madiine galay oo min asxaabi rasuuli illaahi rasuulka asxaabtiisa ka mid ah wamaa in balaga maba uusan gaarinba cabdullaahi ibnu maktuum yadriba yadrib iyo madiine ma gaarin xataa tafiqa ilaa uu guda galay huwa asagii wa saaxibuhu saaxiibkiisii muscab ibnu cumayr ahaa yakhtalifaani inay isaga gadaal marayaan ilannaasi dadka inay isweydaartaan oo marna ninkan si uu dadka qur'aanka u baro kan markuu istaagana ka kale soo fadhiista ilannaasi dadka xaggooda wa yuqri'aanihim ayuu akhrinayaan alqur'aana qur'aanka wa yufaqihaanihim ay fahamsiinayaan fii diin illaahi ilaahay diinkiisa labadoodiiba waxay noqdeen laba macallimiin ah oo dadka qur'aanka iyo diinka markaa bara haddana isweydaartoo midba ka kala bedela saasay markaa ahaayeen walamaa qadima arasuulu rasuulku markuu soo galay calayhi الsalaau wassalaam ila almadiinati magaaladii madiinana uu markii dambe soo hijrooday ittakhada wuxuu ka dhigtay cabdullaahi ibnu umu maktuum iyo wa bilaal ibnu rabaaxin mu'adanayn laba mu'adin mu'adinayn buu ka dhigtay lilmuslimiina muslimiinta u aadaama yasdacaani kuwaasoo ku jahra oo ku dhawaaqoo kor ugu qayliya bikelimati tawxiid kelimada tawxiidka kulla yowmin maalin kasta khamsa maraatin shan jeer wayadcuwaani ugu yeera annaasa dadka ilaa khayri alcamali camalkan u khayr badan xaggiisa wayaxudaanihim ku guubaabiyo ku tirtirsiiya cala alfalaaxi liibaanta oo ay dhahaan xaya cala alfalaa xaya cala alfalaa fakaana bilaal wuxuu ahaa yu'adin mid aadaama o ibnu maktuumna yuqiimu asalaata mid salaada aqima ayuu ahaa wa rubbamaa waxaa dhici jirtay adana inuu aadaamo ibnu ummi wa aqaama bilaal bilaalnuu aqimo isweydaarna markaa way dhici jirtay wa kaana libilaal bilaal waxaa u ahaa oo uga sugnaa sugnaawa ibnu umi maktuum labadoodaba sha'nun aakhar arrin kale ayaa u sugnaa fii ramadaana ramadaanka marka la gaaro ramadaanka marka la gaaro labadaa mu'aadiniinta ah waxay ramadaanku lahaayeen howl iyo sha'ni markaa kale waayo faqad kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen fi lmadiinati magaalada madiina gudaheeda yatasaxaruuna kuwa ku suxurta calaa aadaani axadihima labadaa mid ka mida aadaankooda wayumsikuuna way ku istaagi jireen oo waxay ku afqabsan jireen cinda aadaani alaakhar midka kale aadaankiisa mid hadduu aadaamo aadaanka koowaadna way ku saxuuranayeen suxuurtay sii wadayaan ilaa midka kale uu aadaamo markaasay joojin jireen cunitaanka kaana bilaalu bilaal wuxuu ahaa yu'adinu bileyli mid habeen aadaama intaan salaada subax la gaarin way aadaanka hore wa yuuqidu nnaasa dadka ayuu toosinayay oo mid dadka toosiye buu ahaa wa kaana ibnu ummi maktuumin ibnu ummi maktuumna wuxuu ahaa yatabakhaa mid u kuurgala alfajra fajarka mid fajarka aad u ilaaliya ayuu markaa ahaayoo dhowraa falaa yukhtihu manuusan gefi jirin inkastuu nin indhoola yahay haddana dadka masaajidka jooga ayaa u fiirinaya subaxa inuu dhashay iyo in kale ayagaa u sheegaaya mar allaala markay u sheegaan ayuu istaagayaa kadib buu salaadii markaa aadaami jiray ibnu maktuum saasaa loola jeedaa xadiid kale wuxuu tilmaamayaa labadooda uma dhexayn ilaa inuu midkaan soo dega kanna uu koro maahane bilaal baa markuu meel dheer ka aadaamo meel sara koro wuxuu ku fiirin jiray subaxa inuu dhasho mar allaala markuu waagu dhasho fajar ku dilaacuu soo degi jiray markaasuu u sheegi jiray u dhihi jiray aadaan wakhtigii waa la galay marka mid aad u ixraariya oo u ilaaliya muraaqabeeyo oo dhowro ayuuha falaa yuqtihu manuusan gefi jirin waqad balaqa wuxuu gaaray min ikraami اnnebiy nebiga karaamayntiisa calayhi الsalaaةu wasalaam libnu maktuum uu karaameeyo uu sharfo an istakhlifahu inuu ku dhaafo inuu khaliif uga dhigo uu ku dhaafo cala اlmadiinati magaalada madiina cinda khiyaabihi maqnaashihiisa canhaa magaalada uu ka maqan yahay agteeda mar allaala markuu nebigu magaalada madiine ka maqan yahay waxa uu ku dhaafay cabdullaahi ibnu maktuum bidca casharata mara dhowr iyo toban jeer dhowr iyo toban mar ayuu ku dhaafay kaanat ixdaaha dhowr iyo tobankaa mar middood waxay ahayd yowma qaadaraha maalintii uu ka baxay magaalada maka rasuulka lifatxi maka magaalada madiina uu ka baxay lifatxi maka fatxu makana uu markaa aaday maalintii fatxu maka sanadii sideed ee ramadaanka ahayd ayuu nebigu ku dhaafay mid ka mid ah taasay ahayd wa fii acqaabi qaswati badarin wa fii acqaabi qaswati badarin dagaalkii badar ciribtiisa gadaashii waaye anzala allahu ilaahay wuxuu ku soo dejiyey calaa nebiyihi nebigiisa min aayi qur'aanin aayad qur'aan ah aayada qur'aana ayuu ku soo dejiyey maa yarfacu kor u qaadaya sha'na almujaahidiin ninkaan nimanka mujaahidiinta ah sha'nigooda iyo sharaftooda aayado kor u qaadaaya ayaa dagaalkii badar gadaashood soo degay wa yufadilhum looga fadilahayo looga kor qaadayo cala alqaacidiina qaacidiinta iyo kuwa markaa fadhiistay ee dagaalka ka fadhiistay sababtuna waxay ahayd liyanshaba si loo dardargeliyo almujaahidu ninka mujaahidkaee dagaalamaya ila aljihaadi jihaadka in loogu dardargeliyo ayuu ahaa iyo wayahni in la maxsiiyo alqaacidu midka qaacidkee fadhiya min alqucuudi fadhiga in la nacsiiyo taa ayuu ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala faaa laad bay ku abuurtay daalika arrintaa fii nafsi ibni ummi maktuum ibni ummi maktuum nafsadiisa reer ayay ku abuurtay arrintaa wacaza calayhi waxaa ku adkaaday dushiisa an yuxrama in laga xarimo ee uu waayo min haada alfadli fadliga asaga ah bacdamaa asaga in dhool uu yahay jihaadkiisana jihaadkina uusan aadi jirin aadi karin fadli fara badanna lagu sheegay arrintaasi way ku adkaatay raad bayna ku abuurtay waay an yuxrama min dalika alfadli inuu waayo wa qaala wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulkii allow low astatiicu haddaan kari kara aljihaada jihaadka inaan aada la jaahadtu waan jihaadi lahaa buu yidhi haddaan jihaad kari lahaa waa aadi lahaa oo waa jihaadi lahaa uma kabacdi sa'ala allaha ilaahay ayuu wuxuu ku weydiistay biqalbin khaashicin qalbi khushuuc leh an yundara in la soo dejiyo qur'aanan qur'aan oo fii sha'nihi arrintiisa ka hadlaysa iyo wa sha'ni amhaalihi dadka asaga la midkaa arrintooda oo min ka mid ah tacuuquhum ay hor istaagtay ka hor istaagtay caahatuhum caahaadkooda waa naafadooda can iljihaadi asagii dadka lamidka way caqawadaysay hor istaagtay waxyaabaha ayaga ku suganee caahaadkooda ah waa caahaadkooda iyo dhibaatada ayaga markaa haysataa can iljihaadi ay ka hor istaagtay inuu ilaahay qur'aan ku soo dejiyo wajacala wuxuu gudagalay yadcuu inuu baryayo ilaahay fii daraacati si tadaruc ay ku jirta asagoo odhanaya allaahumma ilaahayow anzil soo deji cudri cudrigayga ilaahayow cudurdaarkeenna allaahumma anzil cudrii ayuu ku celceliyey famaa asraca maxaa ka degdeg badnaa an istajaaba allaahu inuu ilaahay ajiibay jalla wacaza liducaa'ihi ducadiisii ducadiisii ayuu ilaahay isla markiiba ajiibay xadaa waxaa ka sheekeeyey zayd ibnu haabit oo kaatibu waxyi rasuulillaahi rasuulka karaanigii waxyiga uu qori jiray ahaa kaatibkii iyo karaanigii waxyiga rasuulka uu qori jiray ahaa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ilaa janbi rasuuli rasuulka dhinaciisa salawaatu ullaahi calayh faqashiyatu waxaad dabooshay alsakiinatu xasilooni wixii sakiinadaa ee qaban jiray ayaa qabtay fawaqacat waxay ku dhacday faqidahu cajarkiisii ama bawdadiisii calaa faqidii faqdigaygii iyo bawdadaydii famaa wajadtu ma aanan helin shay-an shay afqala ka cuslaynba ka culus min faqdi rasuuli illaahi rasuulka bawdadiisa sal allahu calayh wasalam uma ka bacdu suriya canhu waa laga fayday wixii qaban jiray ee waxyaa ayaa laga fayday faqaala wuxuu yidhi uktub qor yaa zayd zaydow qor zaydow qor buu yidhi fakatabtu waan qoray laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina wاlmujaahiduuna fii sabiili اllahi laa yastawi alqaaciduuna qaacidiintii kuwii fadhiistay ma sinna oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah iyo wاlmujaahiduuna kuwa mujaahidiintee dagaalamaya fii sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa faqaama ibnu ummi maktuum baa istaagay wa qaala bal yaa rasuula allah rasuulkii allah fa kayfa siday tahay biman laa yastadiicu qofkaan awoodi karin aljihaada qofkaan jihaadka awoodi karin xaaladiisu waa sidee see la yeelayaa asaga faman qadaa kalaamuhu famaa inqadaa ma dhammayninba kalaamuhu hadalkiisii xataa khashiyad ilaa ay qabatay rasuula allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama alsakiinatu sakiinadii baa qabatay haddana wixii qaban jiray marka waxyiga ku soo degaayaa qabtay fa waqacat way dhacday haddana fakhidu bowdadiisii cajarkiisii calaa fakhidii cajarkaygii bay ku dhacday fa wajadtu waxaan helay min hiqlihaa culayskeeda maa wax oo wajadtu aan helay fi lmarati اluulaa wax ka daran wixii haqiilkii markii hore aan ka helay ayaan haddana dareemay ileen waxyiga marka uu soo degaya culays waayo ilaahay ayaa yidhi ina sanulqi calayka qawlan faqiilan hadal culus baan markaa kugu soo dejinaynaa uma suriya canhu waa laga qaaday haddana oo waa laga fayday faqaala rasuulku wuxuu yidhi iqra' maa katabtahu yaa zayd zaydow akhri wixii aad qortay wixii aad qortay aqri faqara'tu waan aqriyay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniin meeshaa markii uu gaadhay faqaala rasuulku wuxuu yidhi uktub qor hayru uli darari dadka aan dhibaatada u saaxiibkaa kayrkooda macnaha kuwa dhibka u saaxiibkaa kuma jiraan waay macnaha kayrka waa laga istisnoodoo aan ahayn dadka ayaga cudurka u saaxiibka ah hayru uli darari dararka iyo dhibaatada dadka u saaxiibkaa kayrkood ah macnaha haddii darar ay u saaxiib yihiin kuma jiraan waayo fanasala waxaa soo degala istinaa istinayi in laga istinoodoo laga saaray alladii kii tamannaahu uu tamaninayay ibnu maktuum ibnu maktuum wixii uu tamaninaayey oo istinihii ahaa ayaa haddana soo degtay wa cala alraqmi ayadoo intaa ay jirto min ana allaha ilaahay subxaanahu nasahnaaye acfaa inuu ka cafiyey cabdullaahi ibnu maktuum iyo wa amhaalahu dadka lamidkaa min aljihaadi jihaadka xaggiisa laga cafiyey faqad abad way diiday nafsuhu nafsadiisii nafsadiisii way diiday addamuuxu ee damaca dheerka ku sugnaa damuux waa nafsadda hanqaltaagga badnayd ee u hanqaltaagaysay qayrka an yaqacuda inay fadhiisato maca alqaacidiina kuwa fadhiisanaya micigooda inay la fadhiisato way diiday nafsadiisii wa wacaqada waxay goosatay alcasma go'aan cala aljihaadi jihaad ah fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa inay ku dagaalanta daalika arrintaa waxay tahay lianna annufuusa nafafyaalka alkabiirata ee waaweyn laa taqnacu ku qanci maayaan ilaa bikibaari alumuuri umuuro waaweyn maahane arrin waaweyn maahee wax yaryara ku qanci mayso inkastuu ilaahay cafiyey yaafsada nafsadiisu waxay ahayd cabdullaahi nafsad damuuxo ah sidaa darteed kuma qancin in wax yar ay qaadatee isagoo la cafiyey ayaa haddana wuxuu goostay inuu dagaalka aado laa taqnacu kuma qanacdo ilaa bikibaari lumuuri umuuraha kuwooda waaweyn maahane fa xarasa wuxuu ku dadaalay mundu mundu dalika alyowmi maalintaa laga bilaabo calىa anlaa tafuutahu inaysan dhaafin qaswatun duulaanaysan ka fakanin wa xaddada wuxuu u xadido u calaamaday linafsii nafsadiisa wadiifatahaa wadiifadeedii shaqadeeda nafsadiisa shaqada ay ka qaban lahayd fii saaxaati alqitaali goobaha dagaalka marka la tagana waa u xadiday fa kaana wuxuu a yaquulu mid yidhaahdaa aqiimuunii ijoojiya bayna asafayni labada saf dhexdooda gaalada iyo muslimiinta safafka u dhaxeeya dhexdooda istaajiya waxamiluunii ii dhiiba oo igu xambaara alliwaa calanka axmiluhu aan qaadee lakum adinka calanka anaa idin qaadahay buu yidhi waa axfaduhu aan xafido anaa idin xafidaya waayo fa anaa anigu acmaa indhoolaan ahay la astadiicu ma awoodi kara alfiraara inaan ordee haddii qof igu soo socdo sayfta laygu soo wado haddaan arki lahaa waa carari lahaa laakiin hadda maba u jeediba markaasaan calanka idinkugu difaacon idinkugu ilaaliyo aniga ii dhiiba wa fi sanati raabicata sanadii aara wa fi sanati araabicata cashra sanadii afari tobanaad ee lilhijrati hijrada ahayd caqada wuxuu go'aamiyey cumar ibnu khaaab alcasma go'aan caqada wuxuu gaaray cumar ibnu khaaab alcasma go'aan ah calaa an yakhuuda in la dhex dabaasho oo la dhex galo maca alfursi furusmicigeeda in lagu qaada macrakatan dagaal faasilatan kala bax ah tudiilu lagu tirtirayo dowlatahum dowladooda wa tusiilu lagu fujinayo lagu baabi'inayo mulkahum mulkigooda iyo boqortinimadooda oo wa tuftaxu lagu furayo adariiqa jidka loogu furaayo amaama juyuusha almuslimiin muslimiinta ciidankooda hortooda dariiqay mari lahaayeen loogu furo fa kataba cumar wuxuu qoray ilaa cummaalihi raggiisii cumaalladaah ee barasaafyada u ahaa yaquulu asagoo odhanayo warqad ugu qoray laa tadacu ha ka tegina axadan axad lahu leh silaaxun hub aw farasun ama faras aw najdatun ama geesinimo aw ra'yun ama ra'yi iyo go'aan ilaa wajahtumuuhu ilaya ilaa haddaad aragtaan ha ka tegine wajahtumuuhu u soo diroo u soo jiheeya ilaya xaggayga wاlcajala alcajala deg deg deg deg buu yidhi hala soo dhaqsado daahir la'aan ha laygu yimaado watafiqad waxay guda gashay jumuucu lmuslimiin muslimiinta ciidankoodii wadajirkoodii tulabbi inay ogolaatay labeegsatay ogolaato oo ay labeeg dhahdo waaye nidaa alfaaruuq faaruuq dhawaaqiisa oo watanhaalu ay ku soo qubmaan ay ku soo shubmaan cala almadiinati magaaladii madiina min kulli xadabin wa sawbin jiha kastay markaa uga yimaadaan min kulli xadabin wa sawbin waa ariiq walba wakaana fii jumlati haaulaa'i wa kaana waxaa ka mid ahaa fii jumlati haaulaa'i kuwa almujaahidu mujaahidkiibaa ka mid ahaa almakfuufu la daboolay albasaru aragga indhaha la'aa macnaha waa cabdullaahi ibnu maktuum baa ka mid ahaa raggii madiine ku soo aruuray fa amara alfaaruuq cumarulfaaruuq wuxuu amray fa amara dheh wuxuu madax uga dhigay alfaaruuqu cala aljeyshi alkabiiri ciidankii weynaa sacd ibn abi waqaas wa awsaahu waa u dardaarmay wa waddacahu waa u sagootiyey walammaa goortii balaqa uu gaaray aljeyshu ciidankii alqaadisiya qaadisiya meesha la dhaho markii uu gaaray baraza waxaa ka soo muuqday oo ciidankii bannaanka uga soo baxay cabdullaahi ibnu maktuum laabisan asagoo xihan oo labisan dircahu cambuurbireedkiisii mustakmilan dhammaystiran oo kaamilsaday cuddatahu cuddadiisii hubkii iyo dharkii lagu dagaalami lahaa aan waxba ka maqnayn wanadaba wuxuu ku buuriyey nafsahu nafsadiisa lixamli raayati اlmuslimiin muslimiinta raayadoodii calankooda xambaaritaankiisa iyo wاlxifaadi ilaalin calayha calanka dushiisa uu ilaaliyo aw ilmowti ama geeri duunaha sokadeedu markaa dhinto in calankaa uu difaaco uu gacanta ku haayo ee uu ilaaliyo iyo inuu dhinto intaanba la gaarinba labadaba nafsadiisa ku guubaabiyey waltaqa way ka yeeleen muslimiintii waltaqa way kulmeen oo waxaa kulmay aljamcaani labadii ciidan waa muslimiintii gaalade fii ayaamin maalmo alaaثatin ee saddex qaasiyatin adag oo kakan caabisatin weji tuban saddex maalmoodoo aad u kakan oo adag ayaa dagaal xoogan socday saa saddexdaa maalmoodoo caabisatin caabisad ah macnaha aan farxad iyo raynrayn markaa ka muuqanine weji markaa tuban waxtaraba waxaa dhex maray alfariiqaani labadii ciidan waxaa dhex maray xarban dagaal lam yashhad aan lagu arkin lahaa ayada taariikhu lfutuuxi futuuxaadkii iyo guulashii ay muslimiintu helayeen taariikhdeeda mafiilan wax u dhigmoo la mid ah xataa injallaa ilaa ay faydantay alyowm ahaaliu maalintii saddexaad can nasrin guul mu'asalin oo adag oo xoog leh lilmuslimiina muslimiinta ay u bidhaantay u faydantay fadaalat waxaa lagu suuliyey ama lagu dumiyey dowlatun dowlad oo min acdami duwali dowladaha kugu waaweyn ka mid ah wazaala waxaa lagu tirtiray carshi carshi iyo madax oo min acraqi اlcuruushi curuushta iyo carshiyaalka kuwa ugu xididada dheer ka mid ah ayaa lagu tirtiray wa ruficad waxaa lagu kor qaaday raayat الtawxiidi calankii tawxiidka lagu kor qaaday oo laga babiyo lagu suray fii ardi اlwaaniyati dhulkii waaniyada wa kaana amana haada اnasri guusha ayada ah amanteeda ila iskama imaanina aman baa ay ku timid guushii almubiini ee caddeed waxaa saman u ahaa mi'aatu shuhadaa'i boqolaal shuhada ka mid ah shuhada boqolaal gaaraaya ayaa faman iyo sabab markaa u ahaa wa kaana bayna haaulaa'i shuhadaa'i shuhadadaa boqolaadka ahna waxaa ka mid ahaa oo beynkoodu ku sugnaa cabdullaahi ibnu ummi maktuum faqad wujida waa la helay sariican asagoo dhulka yaala sariic asagoo legdoon mudarajan asagoo ku dhex jiifa oo ku dhex sugan oo ku dhex galangalanaya bidimaa'ihi dhiiggiisa mudarajan asagoo ku dhex jiifa oo dhex yaalla dheh bidimaa'ihi dhiiggiisa wa huwa asagoo yucaaniqu qoorqooraynaya oo gacanta iyo garbaha saa ugu haaya raayata almuslimiina muslimiinta raayadoodii calankooda ninkaasaa markaa ka mid ahaa waa cabdullaahi ibnu maktuum wanaagga iyo khayrkaasuuna ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abaalmariyey asagiina waa diiday asagoo xataa dadkii loo cuduray ka mid ah inuu ka hara goobaha dagaalka laguna difaacayo ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala meesha waxaan uga baxnay saxaabigii cabdullaahi ibnu umaktuum markaa ahaa iyo weliba kitaabkii labaad qaybtii saddexaad ama kitaabkii saddexaad baanu u geli doonnaa haddii rabbi idmo waxaana noogu soo horayn doonaa majaza'atu bin thawr asadusiya ninka lagu magacaabo iyo beritole haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam